wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha disembar sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ganacsade kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo saaka lagu dilay magaalada boosaaso ee gobolka bari soomaali u badan tahriib oo ay dhibaato xoogani ay ku haysato wadanka belaruus xilli dhallinyarada qaarkood si qasaba loo askaraynayo ganacsada muqdisho oo walaac ka muujinaya qaraxyada sii kordheeya ee goobaha ganacsiyada u hoggaansamay amarka dowladda lala beegsanayo qodobada kale aad barnaamijku dhegeysa doontaan waxaa ka mid noqon doona kooxda isis oo sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday kaniisad ku taala dalka filibiin xuutiyiin tiiman oo bartilmaameysaday laba markab oo laga leeyahay israa'il iyo wararkii ugu dambeeyey xaalka khaza ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogale ku dhegeysan doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulla ayaa farsameynaya markale soo dhawaada ogaal anintaasi ku dhaafnaystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqasheen ku surooda barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari waxay sheegayaan in halkaasi saaki lagu dilay ganacsada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ganacsade ibraahim cabdiraxmaan cabdi oo kamid ahaa ganacsada kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa lagu dilay bartamaha magaalada boosaaso sida laga soo xigtay xubno ka tirsan qoyskiisa wararku waxay sheegayaan in ruuxa la dilay uu kamid ahaa hogaanka bulshada kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dilka ayaana waxa uu imaanayaa toddobaad kadib markii boosaaso lagu dilay allah u naxariistee khadar cabdi cali oo kamid ahaa dhalinyarada kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida kuna noolaa magaalada ee eh, boosaaso ee gobolkaasi bari laamaha amniga boosaaso ilaa haatan kama hadlin dilka saaki lagu geystay magaalada boosaaso ganacsadahan kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed dhanka wadanka belarus haddii aan eegnane eh, waxaa lasoo warinayaa in wadanka belarus oo daris la ah wadanka ruushka eh, ay ku sugan yihiin soomaali badan oo tahriib u ahaa yurub kuwaas oo xaalad nololeed oo aada u liidata ku wajahaya dalkaasi soomaalidan oo iskugu jira rag iyo haween ayaa in badan oo ka mid ah waxa ay ku jiraan xabsiyada dalkaasi kadib markii lagu eedeeyay in wadanka ay sharci darra kusoo galeen iyagoona markii hore dhanka ruushka uga soo tallaabay dhallinyaradan soomaaliyeed ayaa qorshahoodu wuxuu ahaa in bul ay uga sii gudbaan wadanka poland kadibna ay usii tallaabaan dalka jarmalka qaar ka mid ah haweenka safarkaasi qaybta ka ahaa kuna sugan belaruus ayaa la sheegay in gacmaha iyo lugahaba la jaray kadib markii uu qabowga daran ee wadankaasi ka jira saameeyey dhalinyarada wiilasha ah ayaa qaarkood lasoo warinayaa in qaab qasab ah lagu askareeyay halka kuwa kalena la sheegayo in arrintaasi qarka u saaran yihiin magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka waxaa ku sugan ilaa iyo lixdan dhalinyaro ah oo soomaali ah kuwaas oo laga cabsi qabo in iyagana lagu daro ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya dalkaasi ukraine waxaa arrimahaas oo idil ka waramaya gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee wadanka belaruus oo qadka taleefonka ugu waramay waryaheena maxamed cabdinaasir ayaale eh, walaalow meesha waxaa ka jiro dhibaatooyin aada u fara badan gaar ahaan wadanka belaruusiya iyo rusia waxaa jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliyada wadankii kasoo cararo nala usoo raadsaday wadamada yurub oo loogu sheegay in nolol taalo waxaa ka haysta broblem badan markii tahriib ahaan wadanka belarus hadda aanu joogo waxay kasoo galeen wadanka russia wadankan waxay u imaaday inay kasii tahriibaan oo wadanka poland galaan oo kadibna jarmalka ay galaan laakiin waxay ku dhiban yihiin xuduuda belarus iyo poland dadkaas soomaaliyeed waxaa ku jiro dumar caruur iyo dhalinyaro soomaaliyeed Eh, hadda waxaa istaalada magaalada eh, wadanka belarus ee yaala dumar soomaaliyeed oo qabowga inta gaa lugihii laga jaray oo gacmaha iyo lugaha inta qabowg jar laga jaray waxaa jira kuwo hadda qaliimo ku jiro waxaa jiraan kuwo ku dhalay meeshaan oo dumar soomaaliyeed caruur ku dhalay meeshaan oo uur ayagula meeshaan imaada oo lagu soo sheekeeyey haddaa ku dhashaan eh, xuduudda un-ka eeda qaadayo kaleeto oo problem iyo wax la geliyey marka wadanka ruushkana kasoo galeen because wadanka belarusia wadan la imaan kara maahan oo sharciyadiisa aadi u adag tahay lakiin xuduuda ruushia kusoo gudbaan dadkan eh, arday ahaan meeshaan waa caawinaa dadka markiina soo wacaan inay dhahaan eh, turjumaad u baahdaan eh, waa ka caawinaa waxaa jira sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed oo lix toban hadda ku xiran caasimadda miniski oo oo loo haysto sharciga waddan kusoo galeen waxaa jirta safaaradda waddanka soomaaliya uu ku leeyahay rusia maadaama waddankan uu xiriir kala dhexin soomaaliya safaarada ruushka oo hoos tagto safaarada ruushkana ma lahan wax safiir ah oo waxaa joogo qof kusimo ah qofkii kusimo ahaa ee meesha joogay waxaa u dirnay documentskii dadkan ay lahaayeen markaa u dirnay jawaabtiisa waxaa waaye jawaab aan macquul ahayn noo sheegaa waxaa la xiriirnay dadkii dadkan dhalay wuxuu ka codsaday inuu soo diraan lacag afar boqol calaa qof markii lacagtii loo dirayna teleefanadu ka dansaday sidoo kale waxaa jiraan dhalinyaro oo sideed qofooda hadeertan aan ka yareen oo ciidanka wadanka rusia lagu daray oo inay u dagaalamaan oo ukraine loo gudbinayo sidoo kale dhalinyarada hadda haddaan laga soo gaarin kuwa hadda xabasiyada ku xiran sida hadda xogta ku haaya caasimada wadanka rusia moscow waxaa ku xiran lixdan dhalinyaro oo loo badinaayo in ciidamadaas lagu daro haddii aan dowladda kasoo gaarin safaaradda soomaaliyana waraaqaha ay isku dhejinaysa aysan dadkaas aysan aysan u dhameynin marka walaa caqabadaas iyo dhibaatooyinkaas aadka u darana meeshaan ka jiro waa kaasaa waayahay goormee adinku ogaateen dhibaatooyinkan ay la kulmahayn dhalinyarada soomaaliyeed eh, walaal waxaa ogaanay eh, dadkan xuduud waxaa la soo wargeliyey eh, dadkii wadankan iska lahaa imigreshinada iyo markii dadkaan fahmi waayeen ay soomaaliya sheegteen maadaama anaga arday nahay waxayn dhahayn ardadan gaale unoo turjuma eh, anagayna soo raadiyeen markaan meesha tagnay oo u turjunay iyo wixii dadkii soomaaliyed walahi rafaaday ku rafaadsan yihiin eh, turjumadeena keliya wax mugu tarayso because of eh, baasboordoodii ka maqan qofkii baasboor haysto waa la xalin karaa oo wadankii gohom waa loo jari karaa lakiin dadkaan baasboorradii waxtaa iska tuureen xabsiyadii ku jiraan warqadii cadaynaysa inuu soomaaliya inuusan qofkan soomaaliya yahana safaaradda soomaaliya ee russia markaa u dirna qofkan inuu soo cadeeya inuu soomaaliya yahana marka isku xirna ayaga iyo dadkii familkan familku qofkan inta jooga familkiisii ayaga marka isku xirno waxay ku xujeynaya afar boqol oo oo micnaheed xataa aanan fahansinay akoon dowladdan ku ceysan kale markuu ka qaata haba ka qaatee qofkii halkaas safaaradda joogay ee kusima ahaa qof dibdama damba taleefon qabanaya dadkaas waa halkaasi uga dhamaatay dadkaana meeshan waxa waa haddii ahaan waxyaala badana lagu sheegan doonaa waxaa macquula ah xataa in ciidamada lagu daro dhalinyarada kuwa wiilasha ah dumarkana ayagaaba dhibaataysan caafimaad daro meeshan ku haysaa oo lugaha qaar naga jaray sawiradoodii iyo xogtoodii waxooda dhan istaalada ayadaheena aan soo bandhigi karnaa marka dhalinyar ahaan anagaaba anaga hadda jaamacadaheena ka habsaanay because subax kasta waxaan kusoo wacaya qof soomaaliyeed oo dhiban oo kudhahay walaalka ali marka waa kaasaa walaal waayahay gabdhaha dhibaatooyinka ee la kulmeen oo aad aragteen maxaa ka mid ah walaal waxaa kamid ah qabowgii maadaama ay jilicsan dumarkeena soomaalida aysan qabowgan u baran xilligii qabowgaha meesha lixii toban maalin ayagu taagan hamsadii laba maalin taagan ayaa lugihii waxaa ka galeen biyo oo aada u mushmusheen waxaa kasab noqotay in lugihii laga jaro gacmihii sidoo kale sawirradooda ahayna aan kuusoo diri karno waxaa jira kuwo meesha ku dhalay oo xataa dowladda dadka wadankan ay dhalin waayeen oo dhalinyaro soomaaliyed dhaqaatiir ay dhaliyeen oo laguusoo sheekiy hadaa wadamada ku dhashaan unka ada qaadanayo ataa ayaga xataa baasboordoodii baalkii aan haysano loo jari lahaa gomhome go loo jari lahaa san macquul ahayn safaaradda keliya ee waraaq waraaqihii ay yaalaan ku dhagaysanayo qofka halkaas joogay dadkaana meesha ku dhiban yihiin cunta xataa ma helaan annaga cuntada iyo lacag iyo marka wax u geenayn kurbaadsan xataa wada gobolada wadankan aad u kala fafogtaa qofba gobol kasoo qaylina marka waa kaasa waayaha marka waddankaadaad ku sugan tahay oo ah belaruus iyo ma dhalinyaro gaar ah ayaa joogto oo idinka idin soo cabanayso mise dhalinyarada dhibaatooyinka a kasoo sheekeynayso o dhan ay la kulmay waxay ku sugan yihiin russia maya walaal waxaa jooga halkan xuduudda iyo wadanka dhexdiisa waxaa jooga dad soomaalida aada u fara badan oo raashi dhinaceeda ka imaada waxaana soo wacay anaga noo yeerayana waa booliska wadankan iyo dadkii wadankan iska lahaa immigrationadii iyo iyo dowladdii markay soomaaliya sheegtaan waxaa lasoo raadiya inaan soomaaliya sharci haysto waddankaa joog jaamacad yaan soo baxa annagiiyo aadna markasta u turjumno saas annaga badankeen ku ogaanaa xogahaas ayagana mid kasta miduu nagu sii xira ciyaalkii iyo wixii meesha jooga iyo gruubkii ahaayeen meesha ahaayeen qaara xataa aan aqooni xabsiyadu ku xiran yihiin aan raadinaa xataa meesha laga qabtay iyo xabsi uu ku xiran aad u kala fogta xataa marar gaar mhm. kuwa ruushka joogo ee lixdanka xiranna ayagaa noo sheego oo waxaa waaye dad cad waaye oo xiran oo waxaa waaye oo meesha ku rafaadsan kuwa hadda ciidanka waknar lagu dara dhowey oo sideed qofna cododkoodii u dambeeyay iisoo direen maadaama loo sheegay inaan eh, eh, dadka dhalinyarada belarus joogto oo soomaaliya aa ah, ah, ah, gudbin karto cododkii noo soo direen xataa waa la wadaagan safaaradda markii la wadaayay ciyaalkaas safaaradda waa la wadaay wax jawaab xataa nooma soo siiy eh, safaaradii way nagu adkaysay ciyaalkiina saasa hadda waxaa waaye ciidankii ukraine iyo ka dagaalamaya loogu daray ciyaalkii sidee ku ogaateen in lagu daray Eh, codadkii noo soo duubeyn ahaynaa ugu dambeeyey eh, ay ku cabanayaan in waraaqa aysan aqoon ay saxiixeen haddana loo keenay dharkii ciidanka iyo hubkii xero ciidan oo militarian la geliyey mhm. marka waa kaas ah arinta eh, safaarada maxaa maxaa waro ka haysaan oo ku saabsan iyo taa cidda <laughs> maamusho walaal safaaradana waxaa waaye safaarad soomaaliyeed oo wadanka rusia ama dhammaan soviyetka dhan halka safaarada ku taala waaye ee bayruus iyo ruushka dhan safaarada soomaaliya ku leedaha waaye Eh, markaan u gudbino xogaheena iyo xogta dadka soomaaliyeed eh, taleefanada ma nagala qabanaayo jawaabo mana la siinaayo markii jawaabna la siiyo ama halka mar nagala qabta aan u dirin dadka ku xiran waxaa la weydiina afar boqol dolar dadkii anaga dib noo soo wacaayo waxay leeyiin afarta boqol dolar waxay tahay oo baalki eh, waa kala garan la-annahay problemkaas safaaradda ee ka jira wuxu uu yahay meeshaan migratiinadii anagiina soo wacayaan dadka wayna soo wacayeen soomaalida ahaa ee dadka loo caawinayay marka niyo caqabadaasaa jirta safaarada ka jirto jawaab kama helina safaarada noo degdeg nooma soo jawaabayso haddii noo soo jawaabtana waxaa waaye waxaa waaye halka maray noo soo jawaabto waxay naga codsanaya inaan u dirna dadkii dukumiintiskoodi waxoodii dukumiintiska marka dadkii dadkan dhala nagu soo xira dhaa markaan ku xirna ayagaa lacag la weydiinaa ayay markii lacagta laga qaadan kadib draftma laga qabanaayo dadka anagana soo wacayan waxay leeyihin lacagta nala qaada aawe safaaradda lacag inaga qaaday marka walaalo taas taasna dhibaato waaye oo safaarada naga haysato waayahay eh, safaaradda haddii uusan joogin safiir sax ah oo kusimo uu joogo ee eh, kusimaha magaciisa iyo meesha uu joogay xiriir ma la samaysan idinku ha walaalow eh, kusimaha meesha joogo waxaa lahaa sida magaciisa aan noo soo qabanayo maadaama anaga email iyo waxaas kula xiriirna iyo baalkii cabdulaahi aan noo soo qabanayo qof la dhaho marka waa kaasaa oo qofkii uu rafaadsan yahay gabdhaha oyintooda anaga dad soomaaliyada nahay dad aad iskaga cawal jilicsan ata waa ka duwana dadka dadka iska cawal jilicsanaa wallahi gabdhaha soomaaliyada meeshay ugu oynayaan waxaa aada ugu aada ugu qoramaysaa marka waa kaasa kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ah dhalinyarada wax ka barata wadankaasi belarus oo ka waramayay dhibaatada xoogan ee soomaalida ku haysato dalkaasi kadib markii ay tahriib ay eh, ku tageen iyagoo uga socda ama doonaya inay uga sii gudbaan wadamada kale ee yurub balse halkaasi sida uu sheegayayba waxaa ku haystay dhibaatooyin xoogan iyadoon ay u dheertahay in aysan wax sharciya ah aysan haysanin safaaradda soomaaliyeed ee wadanka ruushka oo ah midda ugu dhowna eh. inta lacag ka qaadatay ay u shaqeyn la-dahay ama ay u fududeyn la-dahay waxyaabihii ay wadankaasi uga soo tegi lahayeen ee barnaamijka ogaale ead dhageysanaysaan markan haddii aan eegno wararka ugu dambeeyay xaalka magaalada khazana ee ciidamada isra-el ayaa waxay kordhiyeen howlgalkooda ay ka wadaan koonfurta magaalada khaza iyagoona saacadihii ugu dambeeyay sameeyay duqeymo aada u culus oo ay ku bartilmeysanayaan goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin waxaana mas-uuliyiinta falastiiniyiintu ay sheegayaan in la dilay ilaa iyo sideed boqol oo ruux oo shacab tan iyo sabdigii ciidamada isra waxaa la sheegay in sidoo kale falastiiniyiin badan ay xireen saacadihii ugu dambeeyey iyadoona ay jirto in howlgal xoogan ay ka wadaan daanta galbeed iiraan waxa ay ka digtay in dagaalku uu sii baaho iyadoona israa'el sheegtay in aysan u qorshaysanayn inay joojiso duqeynta ay ka wado magaalada khaza sidoo kale kooxda xuutiyiinta oo iiraan ay taageerto ayaa iyagana waxaa soo warinayaa in ay bartilmaameedsadeen laba markab oo nuuca xamuulka ah kuwaas oo marayay biyaha badda waxaana la sheegay in maraakiibtaasi laga leeyahay israa'el marka la eego wadarta guud dadka falastiiniyiinta ah uga dhintay dagaalka ka soconaya magaalada khaza tan iyo horaantii bishii oktoobar waxaa lagu sheegay inay gaarayaan shan iyo toban kun iyo shan boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah ee halka israailna inta ka dhimatay ay ka badan tahay kun iyo laba boqol oo ruux waxaa jirta in mas-uuliyiin sarsare oo ka socda mareykanka ay tegayaan israel si ay bal uga wardoonaan halka uu marayo dagaalka ka soconaya magaalada khaza iyo qorshaha kale israel ay ka leedahay sii wadista dagaalka mas-uuliyiinta ka socda maamulka mareykanka ayaa waxaa horboodaya madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi kamala haris iyagoona tegaya magaalada talaaviv oo caasimad u ah israel waxaana la sheegay in ujeedkooda uu yahay in israel ay ka xog Eh, halka uu marayo dadaaladooda ku aadan in ay gacanta ay ku dhigaan guud ahaanba magaalada khaza kana saaraan kooxda xamaas balse arintaasi ayaa waxay u muuqanaysaa mid waqti xaadirkan aanan suuragal ahayn iyadoona loo arko in isra-el ay ku guuldareysatay dagaalka ay kula jirto xamaas maadaama in ku dhow lixdan beri aysan wax natiijo ah ka keenin dagaalkaasi sidoo kalena keliya ay bartilmaameysatay dad shacab ah waxaa la sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey tan iyo jimcihii aynu kasoo gudubnay markii ay furtay ama uu dhamaaday heshiiska xabajoojinta in israel la gaarsiiyey jab aada u xoogan iyadoona toddobaatan boqolkiiba koonfurta magaalada khaza ciidamadeeda laga saaray waxaana israel ay qorsheynaysaa in gabi ahaanba ay joojiso dagaalka dhanka dhulka ah maadaama kooxda xamaas ay aada uga gacan sareyso waxaana jirta in sidoo kale israel lagu eedeynayo in aysan wax natiijo a ah weynaysan ka keenin dagaalka bilowday toddobadii bishii oktoobar tan iyo waqtigaasi ma jirto guul macquul ah ama guul la taaban karo oo israel ay gaartay marka laga reebo beegsiga dadka shacabka ah oo ay si weyn u xasuuqday dhanka wadanka philibiin haddii aan eegnana shalay wadanka philibiin waxaa ka dhacay qarax xoogan oo loo geystay mid ka mid a ah kiniisadaha ku yaala koonfurta wadankaasi philibiin mas-uuliyadda waa mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay kooxda isis kuwaas oo sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen waxaana sidoo kale ay sheegeen in batilameydkooda uu ahaa dadka masiixiyiinta ah ee halkaasi iskugu yimid qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa si weyn looga dareemay waddankaasi filibiin iyadoona kooxda isis ay sheegayso in mas-uuliyadda qaraxaasi iyadu ay leedahay inta la xaqiijiyay ku dhawaad afar ruux ama shan ruux ayaa ku dhimatay halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa saxadii ka dhacay wadanka filibiin gaar ahaan gobolka la yiraahdo mindanowa waxaa sidoo kale jirta in dagaalamayaal ka tirsan isis ay wadankaasi dagaal ka wadeen tan iyo sanadka markuu ahaa laba kun toban iyo todobadii markaas ama tan iyo waqtigaasina in ka badan kun ruux oo shacaba ayay dileen waxaay sidoo kale isis warka kasoo baxay lagu sheegay in ay bartilmaameysadeen askar ka tirsan dowladda wadankaasi filibiin khasaare xooganna ay gaarsiiyeen sida lagu sheegay eh, war-saxaafadeed lasoo dhigay barta telegramka madaxweynaha wadanka filibiin fernando magros marcos eh, jia ayaa waxa uu sheegay ama uu aada u cambaareeyay weerarkan uu ku tilmaamay inuu yahay mid macno darro ah oo lagu baneysanayo dhiiga dadka shacabka gaar ahaana dalxiisayaasha ajaanibta ee wadankaasi taga waxaana uu sidoo kale u goodiyey kooxdii weerarkani ka dambeysay in dowladiisu ay ka argoosan doonto xogayaha difaaca ee wadankaasi galberto tedoro ayaa isagana warsaxaafadeed ama eh, shir jaraa-id uu qabtay waxa uu ka sheegay in ay dowladiisu si weyn arrintaas u cambaaraynayso sidoo kalena tallaabo xoogan ay ka qaadi doonto waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka war ka soo baxay ayaa weerarkana lagu cambaareeyay iyadoo lagu tilmaamay inuu ahaa weerar argagixiso oo naxdintiisa leh waxaana ay sheegeen in filibiin ay uga tacsiinayaan dhammaanba dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi ciidamada ammaanka ee filibiin ayaa waxa ay dagaal adag ay kula jireen kooxaha jihaadiyiinta ee wadankaasi ka dagaalama iyadoona ay jirtay in horey dowladdu magaalada la yiraahdo waa magaalada caasimadu ah waddankaasi ay kula seexatay heshiis kooxda lagu magacaabo moro islamic liberation Eh, ama kooxda xoreynta eh, islaamiyiinta ee moro magaalada manila oo caasimadu ah wadankaasi filibiin ayuu heshiiskaasi ka dhacay afartii waxaana uu ahaa heshiis nabadeed balse weli waxaa jiro dagaalyaano islaamiyiina oo gudaha wadankaasi ku sugan kuwaas oo aan heshiiskaasi qayb ka ahayn sida kooxda isis oo haatanba sheegatay weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi filibiin gaar ahaana qaraxii lagu weeraray mid ka mid a ah kaniisadaha ku yaala koonfurta wadankaasi filibiin maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii kordheeyey qaraxyada la beegsanayo goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada tan muqdisho kadib markay u hogaansameen qaarkood amarka kasoo baxay dowladda ee ahaa in kaamirooyinka qarsoon ee c c t v-ga loo yaqaano lagu xiro goobaha ganacsi inkastoo arintaasi ganacsatada qaarkood ay ka dheg adeegeen amaaba ay diideen oo ay ka doorbideen in goobahooda ganacsi ay iska xiraan intii amarkaasi ay fuli lahaayeen dhibaatana ay kala kulmi lahaayeen al-shabaab balse ganacsata badan ayaa u hoggaansantay amarkaasi oo goobahooda ganacsi ku xiray kaamiradaasi loo yaqaano c c t v-ga balse maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii kordheeyey qaraxyada ay al-shabaab ay la beegsanayaan goobahaasi ganacsi ee u hogaansamay amarka dowladda iyadoona arrintaasi ay dhibaato xoogan ay ku noqotay ganacsatada oo sheegaya in labada dhinacba amarka kasoo baxaya uusan dan ugu jirin mid ka mid a ah ganacsatada ee eh, soomaaliyeed ayaa warbaahinta kulmiya waxa uga waramay bal dareenkooda ku aadan eh, qaraxyada sii kordheeya ee goobaha ganacsi kuwaas oo lagu xiray kaamirooyinka qarsoon eh, maanta waxaa ugu dambeysay culeyskaas oo iyadoo laisku haysto dhibaatooyin dad ganacsato loo geysta ayaa jiraan dowladdana ma aysan ka hadlin dadkaas la dhibaateey haayo ee leedahay magdha waa idin sii heynaa maadaama oo dhib oo shaqa annaga idiin dirnay darteeda niila waxyeeleeya inta dhahaan weliba hataa tacsiyeen oo dadkii wax gaareen loo tacsiyaha lagama haayo walaalo culeysku waa badan yahay culeysku waa badan yahay inkastoo hadda bilaaw yahay hadda oo bilaaw yahay si fiicana loo dareema culeysada oo sida gaarka loo tabana waxay yihiin wax digniinaado lagu soo gaarsiin kafuri fas lagu dhihin weli hadda naf lama sheegin la beegsaday laakiin ganacsiyo badan oo la beegsaday habeenka marka laga hoydoo kale in ganacsiga oo lagu xiro sidoo kale waxaa jirta ho ahay sida waad ogsoontaha magaaladan waxaa hadda kahor lagu xiray soolaro soolaro oo sida kawareyso dhammaantood waa la furtay kaamerooyinka lacagaa laga soo bixiyey cid damaanad qaadays ina habeenka waardieysa ma jirto iyaga naftikooda halis waxay ku jiraan in la wada furto ho ahay ganacsi kale laga dhex abuuro dhibaatooyinka waa badany wax lasoo koobi kara maaha amar duula waa qaadasho lagu leeyahy amar duula waa qaadasho ku xira ama shaqadan ka xira waa amar waay marka amniga igala qayb qaaday kuleeyahy dowladda kuleedahay hawhay shaqadii loo baahnay hawhay adduunka sida laga wada warhaayaba kamerooyinka waxa lagu xirtaa baalayaasha goobaha ganacsi laguma xirto qofka gaara oo gudaha ku xiraa baab gaara ah waa laakiin baalayaasha laamiyada dhan kuwa dowladda ay leedahay baabuurka sbid sair ku socdo wixii qalad sameehayo kaamerooyinka dowladda kaamerooyin lahaa jiraan marka wa wa wa wa shacabka waa dhibaatada soo gaarayso damaanadna ma lahan ayagii naftooda marka waaway laba marooda meesha isku dagaasho coosaa ku baabaya maroos coosa ku baabaa marka shacabka waa cooski labad labada maroodina waxawaay waa dowlada federaalka nimankaan waay hhay ninka uhadlo hafayeenka booliska sadiq aan doodisha laleeyahay waxaan ka maqlaayay isoo dhahaayo arintan amniga quseysa cid loo joojihayo malahan lahan waa amarkaasi loo soo saaray waa lee hanjaba iyo waxaa laiga qarxiy iyo waxaas anaga nooma taalo waa inay ku xirtaan askari dhimaayo dadka lamid yihiin ah, askariga waxaawaaye wa waa shaqaalo dawladeed waaye dadkaana waxawaaye dad shacaba waaye labada shaqo isma lahan ninkaana waa shaqadiisa gaarka wataa ninkaana shaqa dawladeed udhaarta wataa marka adoona shaqa dawladeed udhaarta aanu ku jirin Eh, adig dowladasi isku mid aan ila beegsado waa sheeko waa sheeko nagu cusub waa fariinta u direen waa badan tahay laakiin waxaa kusoo koobaya shacabkan mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay dowladda federaalka kaasi wuxuu ahaa mid kamid a ah ganacsatada muqdisho oo ka hadlayay dhibaatada ay ku qabaan qaraxyada loo geysto goobaha ganacsi ee u hogaansamay amarka dowladda ee ah in goobaha ganacsi lagu xiro kaamerooyinka qarsoon ee c c t v-ga markan dhankii xubnaha ayaan aadinaya waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanuga cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba saciid cabdiraxmaan cali waayahay eh, saciid waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saac ee aadka loo hadalhayay eh, eh, cumar cali axmed oo dhowaan sheekadiisii ay qabsatay baraha bulshada ayaa waayadan bal isku haystay oo labada reer bay isku haysteen laakiin ugu dambeetii maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa go-aan gaartay kiiska wiilkan da yar ee lagu magacaabo cumar cali axmed oo baraha bulshada inta badan lagu baahiyey cumar ayaa ka mid ahaa dhalinyaro ee ku dhaawacantay qarax ka dhacay xerada nanac xili loo qorayay kubeerista ee ciidanka qaranka soomaaliya ee isqabqabsi kadib baaris ay sameeyeen c i d da iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa wiilkan si rasmi ah waxaa loogu wareejiyey reerkiisa wiilkan oo la cadeeyey inay dhaleen reer cali axmed maxkamadda ciidamada ayaa cadeysay in wiilkan eh, dhibanaha u ah qarax al-shabaab ay ka geysteen eh, sanad sanadka uu yahay cumar cali axmed sidaasi ayaana lagu wareejiyey wiilkan eh, reerkiisa go-aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii in badan oo saddex toddobaad ka badan la sugayay natiijada baarista dheecaanka hidiraaca ee d n a-ga loo yaqaano ugu dambeyntiina wiilkan leeyahay cumar cali axmed qoyskiisa ayuu la midoobay qoyskiisa sanadka hore taca saudiga laakiin aad yaad ay u farxsay maadaama wiilkooda cumar cali axmed muddo sanad kadib uu qoyskiisa uu la midoobay dhinaca kalena cabdirashiido waxaa weli xiran qayba ka mida ah suuqyada muqdisho iyadoo eh, mar kaleeto hanjabaado kooxda al-shabaab ay ganacsatada hawada u maraysay sidoo kale waxaa xirnaashaha ganacsiga keenay in ay dadka qaar ka cabanayaan tuuga la sheegay inay furanayaan kaamirooyinkii lagu xiray eh, qayba ka mida ah goobaha ganacsiga Eh, taasoo timiday kadib markii amar ay soo saartay dowladda soomaaliya gaar ahaan laamaha ammaanka ay ku amreen goobaha ganacsiga iyo wadooyinka laamiyada ah ee magaalada guryaha saaran in lagu xiro kaamerooyin si loola socdo dhaqdhaqaaqa amni ee guud ahaan magaalada waxaa caqabad xoog leh wajahaya wakhtigan ee ganacsatada iyadoo dhowr goor qaraxyo ay la bartilmaameysatay kooxda al-shabaab goobo ganacsi oo kala duwan shalay ugu dambeysayna ay qaraxyo ka fulisay goobo kala duwan oo ay goobo ganacsi ay kooxda la bartilmaameysatay iyadoo khasaare hantiyadeed ay ka dhasheen tan iyo markii kaamirooyinka in lagu xiro ay bilowdeen mm qayba ka mid ah suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho waxaana eh, kooxda weli hanjabaada ay u diraysaa dadka weli waxaa hay-adaha ammaanka ay ku daba jiraan eh, rag qaar la sheegay inay ka dambeeyeen qaraxyadaas halka ee qaar ka midana ay qabatay shalay ee eh, kuwa la sheegay inay ku howlanaayeen qarxinta goobo kale oo ganacsi iyo kuwa la socdayba kuwa isqarxiyey oo ismidaamyaal ahaa hay-adaha ammaanka waxa ay weli ku daba jiraan dadka ka dambeeya falalkaas amni darada ah ee qalqalgelinta iyo handadaada ganacsatada magaalada muqdisho ku sugan waxaana socdo weli xiritaanka kaamirooyinka iyo amrada hay-adaha amniga ay kusoo rogayaan dadka ganacsatada ah aad aad waayahay saaciidda hadaleenta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal markaa dhanka iyo qormooyinka qormada koowaad ee cabdirashiida waxay u dhacaysaa kow qaado waqti aad wax ku qorshaysato laakiin markii uu yimaado waqtigii waxqabadka jooji fakerka oo ku dhaqaaq samayntiisa qodobka labaad haddii aadan himilo lahayn horumar ma gaaraysid qodobka saddexaad guusha waxaa sabab u ah nasiibka qodobka afaraad guushu sagaashan boqolkiiba waa dadaal toban boqolkiibana waa toosinta allaah qodobka shanaad ee bareefad ka dhigo riyooyinkaaga iyo dhibaatooyinka familiga ah iyo noloshaada gaarka ah ugu dambayntii guushu waa macaan marka aad garanayso guuldarada waayaha ugu dambeyntiina haddii aan eegana qormada ugu dambeysa ah dhankayga waxaa lagu bilaabay sidii tan ixtiraam naftaada markaas ayay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa micnaha nolosha weliga haylaawin wanaagyada lagu sameeyey balse iskailow wanaagyada ah aad adiga dad kale aad u samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxa ay had iyo jeer arkaan wanaagyada dad kale ma bedeli kartid mustaqbalkaaga balse waxaa bedeli kartaa dhaqmadaada mar walba dhaqankaaga ayaad wanaajin kartaa sidoo kaleeto qoraaga qormadan wuxuu kusoo gebagabeeyey marnaba ha ka warwelin dhibaatada ee waxaad ka warwartaa sidii aad xal u heli laheyd waxaanu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir dhageystayaal xubintiina waa dhegeystayaal xubinta kalamaan oo qeybka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay leedahay warkalamaanay maanta waxay maraysaa haddii hubka kiisa culus caalamku noo soo fasaxay oo cunaqabatayntii baas si caadi ah nooga rogay oo ay ciidankiiyo bulshada u caabboon weerarada shabaab lagu ciribtiriyo khawaariij ceyrsigaa sawaariikh casri ah iyo hadday hubka ciidda guba oo aan laga caymaniyo iyo gantaallada culus helaan shabaab cashar bay u dhigi wallee cabsi bay ku furi culays bay saari weyn hadday muddo ceyshayeen hadday ciribtooda jari oo uu calankoodu dhici waladda khawaarijtimu waxay ka maraysaa calool xumonay xalayto bohoshuna cuntun cartanno sidaanu cadibnayn bay cadceeddii soo baxdee war kaloo la yidhi waddankeenna xayiraadihii lagu waxyeeleeyey wahabkii la saaray hubkii waaye laga joojay waa la qaaday goortii la yidhi waadaxna u faaftay walaac iyo cabsaa soo wajahay wiilashii lumay waran baa ka galay baa la yidhi waaxda bidixda ah wax la yidhi wabtaasuu hayaa wadanahoodii war khawaariijtu dadkay waalidkood iyo walaalkood ballaysaa weyraxaaya ma og yihiin oo hadda khawaarijti ma waxay ka maraysaa wadnahay dhagle dhagdhagwar kalamaanay mar haddii cunaqabatayntii hubkaba nala ka qaaday inaan ciidan leennahay ku filan ciidayada hooyo cudud iyo awood lagu hubee aan cabsi aqoonin caddaankiiyo madowga og iyo caalamkoo idile cutub calanka bulugaasitee caadil ugu dha saartay caradiiyo inay daafacaan ciidda hooyo cayayaan hadduu maaga iyo duul naxliga coota codad lagu yaqaanaa jiriyo shay cajaa'ibehe sidii aarcaroodiyo libaax meel cidla ajiifa ah, cartankiyo canaantiyo dhawaqa hugun culayskooda curka iyo dhulka waxa isqabsada ciire iyo boore cubtan iyo hadday dirir gashay xaaja cala sawdo ama loo cimaamado dagaal car iyo duulaana ciddii lagu jiheeyaan marnaba caga ku taagnaane cadowguna markii uu maqlow carar bilaabaaye culimmada awooddaas lehee loo carbiyey ciidda sharaf iyo cusay mudan yihiin loo cimaamadae ku casuuma soomaaliya cod iyo taageero aryadaha kalemaanay xaad isu wareerihaysin cadawgiinna cuunaayaayo la ciribgooyo waa caajib cadawgiinna cuunaayaayo la ciribgooyo waa caajib war ciribgoyska khawaariijta waa socdaahe gobolka hiiraan waxaa la yidhi khawaarij isu aruursanaysay ayaa baabbaha looga dhigay deegaan magaalada halkan u dhow waxaa la sheegay iyagoo is aruursaday oo weerara qorshaynaya in sirdoonku ay ka war heleen oo diyaarado iyo ciidan dhul ah baaba' looga dhigay waxaana la yidhi midadkoodaa tubnaay dhaawacyadiina qabay u qaataan ay waayeen badbay galeen adaylehee badbay galeen iyo baaxad sooro bartanka uu fariisteen warkalamaanay shabaabka dhulkeenna ilaa aan ka dhammayno dhallaan layska xasuuqiyo dhaxda aynu la yaabniyo ma hadhaysa dhibaata Eh. aan ka war shabaabkii waxaa la yidhi ka soo bilow mudug galgaduud shabeellada dhexe shabeellada hoose baayi iyo bakool ilaa jubbooyinka xaggeen marnaahay taagin xaggeen galnaaha horoon intaan ka baxnaa meel alla inta maan ka baxnaa meel alla miyaa ku dhacday war kalamaanay al-shabaab gumow baa la yidhi gelinka maanta gardarrooyinkii eeda iyo gulufyadoodii gafuurkiyo sankaa laga tumo gowsahaa jabay godobtay mutaysanahayeen laga gudsow maahan war saaxiibkay haynoo shaanu malaynaa inuu dagaalka weli ka hadlin waxa uu yidhi haddii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaal kama dhaceen laakiin haddana lama arkeen laba dowladood oo isla hadlaya calaashaan xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobey ayay miiska jajag igu siisay calaymasaarkii madaxweynaha maraykanka ayay sanka ii taagtay taleefonkaygama qaban shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhaga warrantay iyo warar kaloo aan la soo koobi karin siyaasad iyo hinaas waxbaa kala haysan lahaa miyaa macnaheedu yaa indhahii kala gedisaa ka dhiman dagaalkaasindhimana aan oloshin waaba dagaalgodoobalerey war aniga laftirkaygu waxaan qabaa haddii dowladaha caalamka dhammaan dumar madax ka wada noqo lahaayeen deeqaha iyo gargaarada la isku dira waxaa lambarwan ka noqo lahaa maygab war safaaradahana sayloon lagama waayin war kalemaanay khawaariijma noole biriqdaar gamtaal sidataiyo haddii miig la soo gadayo al-shabaab hadduu go'i rabaa goosankii haray war waxaa kaloo la yidhi bayraqdaarkii turkiga ee bahdiiley shabaab iyo baylood bayloodkahaaga beerimayleeyihiin war beeliqdaarka dhulka muqdishaa maalmaha looga baahan yahay wareedhaaye waxaadnaan u daalin dad nool oo dhulka jooga horta dhiil laguma shubi karo hanjabaadaha baryahan khawaariijta naflacaaligaa ka soo yeerayaana macnahoodu waa sidaas oo kale war khabiirre xagga amnigaah waxay dhaheen maalmahan magaalada muqdisho waxay maraysaa bar lagu kala ogaan karo dadka muqdisho iyo go'aankooda amniga maadaama ay dowladdu soo saartay go'aanna ad adag oo amniga lagu sugayo goobaha ganacsiyadana kaamirooyinka jidka c c lagu xiro waxaa la yidhi ciddii diidda cadowgay la jirtaa ciddii cabsata cadowgay la jirtaa dowladduna waxay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga goobaha ganacsiyada iyo shacabka oo dhan in la sugo war anigu waxaan dhihi dadka reer muqdisho ee guud soomaalida qof walba haddaadna amniga qayb ka noqon karin amni darada qayb ka noqon war waxaan maqli jiray intuu qashinku kuu jiro cudurku kuu jiraa haddase waxay maraysaa intay cabsidu kuu jirto cadowguna kuu jiraa war magaalada muqdisho marxalado badan bay soo martay waxaan odhan lahaa eh. dal magaala madaxdii maantay u qalantaa muqdisho aryaadhaha samiday cabdullana wuxuu yidhi eh magaaladan mahay raabta eh. qof walba maalmahan maare eh. magaaladan mahay raabta eh. qof walba maalmahan maare warkalmaanay war mahaysiine xaaladda puntland waxaa la yidhi doorashadii muddadii loogu talagalay hal bilo keliya ka dhiman oo siddeedda bisha janaayo ah. inay dhacday ahayd xaalkuse wuxuu muuqdaa in weli lagu heshiinlaa yahay madaxweyne siciiddiniyo hadlay markii u dambaysayna wuxuu yidhi doorashada qofkii codka ah inaan aan qabannaa naga go'an annagoo keliya ayaana samayn karna wah iyo ciidan badbaado garanleeraw magoban miya war ma waalantiin badbaado buntland ciidan laydhaahayba qabaane war geetimirkii iyo raggii fadhi jira miyaan war ka soo bixin war dabow buntland rimeeda wax kama taqaaniine iyagaa kaa oge kundayow buntland kundayow siday dowladeedu tahay war abwaanna wadoon cabdulaahi maxamed jirriilo madaxweyne deni gabay wax ugu sheegay wuxuu yidhi cirkaa kaaga dhow beeg inaad nugu cammaysaa waar somalilan cidna ku daysan maysa waxaa la yidhi dowladda soo somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay warka waa badiyseena nin xikmada u saaxiib ahay waxa uu yidhi cadowga kula dagaalan hubka uu ka baqo oo ha kula dagaalamin hubkaad adigu ka baqdo dadku way dhagax tuuri jireen anna waxaan uruurin jiray dhagxaantaas ugu dambayntiina guri ayaan ka dhistay haddaad xumaanta ugu jawaabto xumaan kale goorma ayay dhammaanaysaa xumaan islaantu qofka daciifka ahi wax ma saamaxo sababtoo ah saamaxadu waa mid ka mid ah sifooyinka awoodda markaad xaqa ku taagan tahay waad xukumi kartaa caradaada laakiin markaad khaldan tahay waxaad ku hadlaysaa hadallo wax dhaawacaya si uu fikirkaaga u socdo dadku way karaahsadaan fashilkaada wayna karaahsadaan guushaada adigu ismoogaysii labada xaaladoodba ugu dambaynna wuxuu yidhi waxaa hari doona wixii aan samaynay ee ma hari doonaan wixii aan ku hadalnay ee qof kastow waxaad samaynayso ka fiirso war haddoo kale ingiriisku waxay dhahaan lug for you lib war sheekayow kaas waa kii barayfadyada war carabtuba waxay tidhahdaa asabru maftax alfaraj now halaa maxay samirkaad ka hadlaysaa war adiga samirxaadii lugiid maxaa ku diidaysaa waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qeybkaa ah barnaamijka ogaale ee idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo